alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ma huwa listisqaau lugata wa sharcan tafadalu alistisqaau lugata wa sharcan maadilowdeen xaggan mareyni baabu ma jaءa fi اlistisqaaءi bilanwa miyaynan marin ma huwa اlistisqاء lugata wa sharca aye طلب السqya weeye lugata la sharcana waa طلب السqya min allah ayb ma huwa الاstisqاء bاlanwاء midaan la gaadhin baad ka jawaabaysa aye istisqاء bاlanwاع maxaa looga jeedaa almuraadu bاlanwاع awala aye tafadل a manaazilu lqamar waa anujuuma de waa anujuum manaazilu lqamar waa anujuum marka alanwaa waa anujuum ayib alistisqaa bilanwaa maxaa looga jeedaa haye nisbatu nisbatu nuzuuli اlmaطari ilى اlanwاع o ilى manaaزil الqmr ayb mata yakun اlistisqاء bilanwaaع shirka akbara تفضل إذا اعتقد إذا اعتقد ارفع صوتك أن النجوم ها ما سمعت شيء إذا اعتقد أن النجوم ها سمعتم شيء ما سمعنا شيء إلى النجوم baanu gaadhnay bس waxa ka dambe maanaan maqal أنها بذاتها نزول المطر تنزل المطر نعم تنزل المطر طيب أنها تخلق جزاك الله خير aye taa uu sheegay tunzil اlmaطr iyo takhluq iyo faacila bidaatiha mustaqila bilficl waxaaso dhan waa isku mid shirki akbara aynu ka hadlayn tayakun istisqaa bilanwaa'i shirka akbara aye a أن يدعو الأنواع ايش أن يدعو الأنواع ويتقرب إليها بشيء من العبادات نعم جزاك الله خير يعني shay cibaada inuu u sameeyo xidiga inuu baryo inuu gowraco shirk أكبر متى يكون الاsتisقاء بالأنواع شhirكa أصغر aye نعم إذا جعلها سببا في نزول المطر مع غفلته عن الله وعن شكره طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين الدليل الثالث ولهma waxa u sugan bخhaaرiyo mسلم can zayd bni khaalidi radia allahu canh qaala wuxuu uhi zayd sallaa lanaa sallaa bina waxaana tukiyey rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam salaata subxi buuna tukiyey salaaddii fajar bilxudaybiya meesha la dhaha buu nagu tukiyey calaa ithri samaain roob dabadii buunu tukiyey kaanat ahaatay min alleyli habeenkii fi fileyli habeenkii daaday falama insarafa rasuulku markuu salaadii ka baxay aqbala cala annaas dadku kusoo jeestay faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma ogtihiin maada qaala wuxuu yidhi rabukum rabbigiin qaaluu waxay yidhaahdeen allahu ilaahi warasuuluhu baa aclamu arrinka weydiisay u ogaal badan qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi ilaahay asbaxa waxaa waa beriistay min cibaadii addoomahaygii muuminun bi mid rumeeyey wa kaafirun ay bi iyo mid iga kufri faamaa man qaala ka yidhi miyaa mutirnaa roob baa naloo shubay oo bifadli illaahi baa naloogu shubay ilaahay dheeraadkiisa iyo waraxmatih fadalika kaasi mu'minun bi waa mid aniga rumeeyey kaafirun bilkowkab oo ka beri noqday oo diiday xidigaha wax loo nisbeeyo wa amaa man qaala ka yidhi miyaa mutirna roob baa naloo shubay binawi kada wa kada xidig xidiga sidaa iyo sidaasa sababtii fadalikaasi kaafirun bi weeye muuminu bilkowkab sallaa lana saynu sheegnay macanidu waa sallaa bina lianna salaata laa takunu ila lilah anagu noo tukaday macnuu ma aha waa anaguna tukiyey calaa ithri ithri bimacnaa caqib weeyahay caqibahu wa bacdahu samana bimacnaa maطr alcarabu tusami lmaطra samaan liannahu yanzilu min jihati اlculuw carabtu roobka samaa bay ku magacaabaan oo ay xagga sare u ka yimaadaa falama اnsarafa ay kharaja min asalaa maruu salaadii ka baxay weeye ayuu aqbala cala annaas dadka kusoo jeestay marka daahirku waxa weeye anahu qaala hada alqowl qabla an yaquula aladkaar alati tuqaalu bacda alintihaa min asalaa inuu rasuulku hadalkan yidhi intaanu akrin adkaartii salaada dabadeed uu akrin jiray hada daliilu calaa ibaaxati mili hada الsaniic ida wujidat اlxaaja inay bannaan tahay imaamka ama qof kalaba dadka inuu la hadlo isagoo weli akrin adkaartii salaada dabadeed haddii xaaja arrintaasi ay keento hal tadruuna maada qaala rabukum usluubkaas waa usluubu istifhaam waana istifhaam tashwiiqiya wey waa istifhaam ujeedada inta in la jecelaysiiyo hadalka soo socda wa shidat اlintibaah dareenkoodana la soo jeediyo waayo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu og yahay wuxuu rabi yihi inaanay garanayn lann alwaxy laa yanzilu calayhim waxyigu iyagu rasuulu kusoo degaa iyaga kuma soo dego wa fii hada ihbaat sifat اlqowl wاlkalaam lilahi tacala sifat اlqowl wاlkalaam ilahay inuu ku sifeysayay baa laga qaadanaya maada qaala rabukum alleylata qowlka ilaahay maxaa lagu qayday ereyga alleyla wahada yadulu calaa ana allaha yatakalamu bimashiiatihi waاkhtiyaarih in kalaamka ilaahay subxana watacaala afraaddiisa iyo axaadkiisu ay tahay sifa ficliya waxaanay radintaasi ku tahay ashcariyada sifaadka ee ficligaa diida ee yidhaahda ifadaas waa sifo qadiima oo ilaahay subxaana watacaala hal maruu ku sifoobay oo male afraad iyo axaad tajadudaya o cusboonaanaya o iska daba imanaya walihada bui alimaam axmed lam yazl illahu mutakalima ida sha allah warasuuluhu aclam bay saxaabada ku jawaabeen taasina adab wanaagooda tusinaysa wuxuu yihi ilaahay wuxu uhi asbaxa min cibaadii cubuudiyadu saynu soo aragnay waa laba nooc cubuudiya caama cubuudiyat اlkhalqi kulihima dhammaantood ba ilaahay waa u dulaysan yihiin waana u baahan yihiin waa rabbigood iyo cubuudiya khaasa oo hata ikhtiyaariga ee qofku uu doorto marka cubuudiyada caamki laa taqtadii ihbaat alislaam qofkaa lagu sifeeyey ilislaamnimo loo sugo ma keensanayso in kulu man fi samaawaati waalardi ila aati raxmaani cabda cubuudiyada khaaska baa keensanaysa islaamnimo marka asbaxa min cibaadi cubuudiyada xadiidka lagu sheegay ma tii caamka ahaydba mise waa tii khaaska ahayd oo ma dad muminiina baa labadaa u qeybsamay kuwa yihi muirna bifadli waraxmati iyo kuwa yihi muirna binawi kada wa kada mise gaaluun baa laga hadlayaa oo sidaan u qeybsantay labadaba xadiidku ixtimaalaa labadabana waa la yihi ibn xajar wuxuu hi qowlu asbaxa min cibaadi hadihi idaafatu cumuum waa cubuudiyadii caamka ayadeed xataa gaaladu ay soo gelayeen bidaliili taqsiimi ilaa muminin wa kaafirin mumin iyo kaafir loo qeybiyey baa markaa taa u daliila waay alxudaybiya waa ismu mowdic weeye jidde iyo maka udhaxeeye uu ku dhow waliba xagga makana u dhow mumin bi wa kafir kufrigan xadiidka lagu sheegay ma kufriga akbarka ahaaba mise waa kufrulasqar xadiidku waa muxtamilu lilmacnayeyn qolooyinka markaa yihi kufrakbar baa looga jeedaa waxyaabaha xujaystay waxaa ka mid a annahu quubila biliimaan mar haddii iimaankii laga soo horjeediyo waa kufrulakbar bay yidhahdeen culimada yihi waa kufrul asqarna waxay yidhaahdeen waxaa tusinaya inuu kufrul asqar yahay riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay nicma ereyga nicma faama man xamadanii calaa suqyaaya waathnaa calaya fadalika aamana bi oo iimaankan in halkan looga jeedo in ilaahay looga mahadnaqo roobka kufrina w qaala fi akhirihi wakafara bi aw qaala kafara nicmatii ale kufri waa kufru nicma bay yidhahdeen kufrulabar maaha xadiidka abi hureyrena cinda muslimina qaala allahu ma ancamtu calaa cibaadii min nicmati ilaa asbaxa fariiqu minhum kaafiriina biha mar kastoon addoommahayga nicmo ugu nicmeeya koox ka mida nicmadaa ka kufriya riwaayaadkaas ayaa tilmaamaya kufrigani inuu yahay iimaanku inuu yahay shukru nicma shukru llahi cala nicma kufriguna inuu yahay kufru nicma inuu yahay xadiidka ibn cabaasna waxaa ku timi asbaxa min annaasi shaakirun wa minhum kaafirun oo iimaanka in shukri looga jeedo kufrigana mar haddii shukriga laga soo horjeediyo in kufru nicma looga jeedo ayay taasi tusinaysa inuu xadiidku labadaba ixtimaalo akbar iyo asqar culimo badan baa sheegtay sida ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo culimada shuraax kitaaba ka mid ee kufr asqara ku xambaartay waxaa ka mid a ah sheekh sulaymaan fi taysiir caziz alxamiid wa kadalika sheekh abu cubayd alqasim bnu salaam kitaabkiisa alimaan wa bnu qudama wa muflix dhammaantoodba ba waxay idhahdeen kufriga xadiidka lagu sheegay waa kufr اlasqar riwaayaadka kale ayaa fasiraya ee markaa kufru nicma lagu tasriixiyey ama kufriga ka soo horjeediyey shukriga kasoo horjeediyey saasay yidhahdeen calaa kulli xaal xadiidkan ha la yidhaahdo kufriga lagu sheega waa akbar ama waa asqar ha la yidhaahdee mar walba alistisqaa binujuum waxaa gelaya tafsiilkii aynu mar dhoweyd sheegaynay oo marna kufru akbara buu noqdaa marna kufrulasqar buu noqdaa ida اctaqada ana noa huwa lmunzil اlmaطr alkhaliqu lahu almunshiu liلصaxaab min duni اllah fahada kufru akbaru hadduu aaminsan yahay qofka hadalkan yidhi roobka inay xidigaha laftoodu keenaan ay abuuraan ay daruuraha curiyaan waa kufri akbar akaas aw ictiqada anaha taclam اlgeyb ama eybka inay ogyihiin inuu aamino aw ictiqada aw facala laha shaya min alcibaadaat ama shay cibaadaad kamida iyadoo u sameeyo haddii uu markaas sababun ka dhigayo xaaladda uu sababta ka dhigayana afala can illahi wacan shukrihiina waa shirki asqara iyo kufri asqara wey khilaafku ma aha in laysku haysto alistisqaa binujuum asal ahaanma kufri akbarba mise waa kufri asqara khilaafkan wuxuu ku saabsan yahay noocu lkufri fi hada alxadiid ma akbar baa looga jeedaa mise mise asqar baa looga jeedaa faama man qaala muirna bifadli illahi waraxmatih qowlku halka wuxuu shamlisanaya qowl lisaan iyo qowl qalb oo hadduu carabka ka idhahdo hadduu qalbiga ka ha labadaba xadiidka wuu soo gelaya ama man qaala muirna binawi kada ay nasaba almaطra ila naw marka hadday nisbatu khalqin tahay waa kufri akbara soo uu leeyahy xidigaha abuuray nisbatu sabab hadday tahayna waa kufri asqara weeye waxyaabaha sheekh sulaymaan uu ee tilmaamaya kufrigu inuu kufrul asqar yahay waxaa ka mid a in ciddan ilaahay uu ka waramaya aanay odhan mataranaa now kada xidig hebel baa roobka noo keenay ay yidhaahdeen muirna binawi kada xidiga laftiisa maha cidda roobka u keenta waa cid kale laakiin xidigu sabab buu u yahay bay leeyihin amaba se se calaamad bay ama calaamad buu u yahay ayay leeyihin wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waxa ana fihi tasmiyaةa man nasba الmaطر ilى الأnwاء kafirا ana fiihi tasmiyaةa man nasba الmaطر ilى الأnwاءi kafirا qofkii roobka u nisbeeyey xidigaha kafir baa lagu magacaabay ama man qaala muطirna bnawi kada wakada fadaka kafir bi muؤmin bاlkawaakib whada daliil calى taxriimi hada اlficil taasina waxay daliil u tahay ficilkaasi inuu xaaraan yahay ficil kasta oo shareecadu magaca kufri ay ku sheegtay waa xaaraan wa anahu daa'iru bayna alkufri اakbari wاlkufri اlasqar oo u dhexeeya inuu noqdo kufr اakbar iyo kufru alasqar marna kufr akbar buu noqonaya marna kufr asqar buu noqonaya dliil raabic walahuma waxa u sugan bukhaariy muslim min xadiidi bni cabaasin macnaahu xadiidkaa hore macnihiisa wa fiihi waxaa ku sugan qaala bacduhum barhkood waxay dhahen laqad sadaqa run buu sheegay nawu kada wa kada xidiga sidaa iyo sidaas faanzla llahu ilahi wuxuu soo dejiyey hadihi laayaat falaa aqsu bimawaaqici اnujuum waxaan ku dhaaranayaa mawaaqicda xidigaha ilaa qowlihi tukadibuun tajcaluuna risqakum anakum tukadibuun musanifku wuxu uhi walahumaa y lilbukhaari wa muslim wahada sabqu qala min almusanif oo xadiidkan ibn cabaas bukhaariya muslim may werin laysa fi lbukhaari bukhaari waxaa qura ku jira waxa weeye baabu qowli اllahi tacala watajcaluu risqakum anakum tukadibuun qala bnu cabaas shukrakum tajcaluu risqakum ay shukrakum bukhaari intaasuu wariyey in risqiga aayaddaa lagu sheegay ibnu cabaas uu ku fasiray bimacnaa shukru inuu ku fasiray lakiin xadiidkan dheere xadiidka ibnu cabaas xadiidkaa hore la macnaha ah khaalid ibnu zayd la macnaha ah ee ka warramaya mawaaqif nnaas cinda nuzuuli lmatar qeybaha dadku ay yeesheen markuu roobku da-ay hada laysa fi saxiixi lbukhaari culimada taa baraarujiseen waxaa ka mid a ah sheekh sulaymaan ibn cabdillaah raximah llahu tacaala xadiidkan ibnu cabaas markuu muslim ku jiro lafdigiisu waxa weeye muطira الnaasu calى cahdi الnabiyi salى اllah alيه waslm dadka roob baa u da-ay waqtigii nebiga waqala nabiyu asbaxa min الnaasi shaakiru minhum kafiru qaluu hadihi raxmat اllah waqala bacduhm laqad sadqa naw kada wakada qala fanazlat hadihi اlaaya walaa aqsm bimawaaqic الnujum xata balga watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun hada aladi fi صaxiixi muslim walaysa fi saxiix الbukhaari waأkhrajahu muslim ayضa can abi hurayra biduni dikri nuzuuli اlaaya waxaa kaloo muslim uu wariyey isagoo xadiidka abi hureyra oo aayadda soo degisteeda aan lagu sheegin wجه dilaalة الxadيiث عlى maqsud الbab wma fihi min اlxukmi bاlkfr عlى man nasba نزul الmaطر ilى الأnwاء kii horun buu lamid oo cidda roobka diistiisa u nisbaysay xidigaha kufri baa lagu xukumay wa fi ana اlmuraada bاlkfr alasqr waxaanu xadiidkani sii cadaynayaa kufriga xadiidka lagu sheegay kufr asqar in looga jeedo lidikri shukri wanicma waayo dee xadiidka ibnu cabaas aynu akrinay maxaa lagu sheegay shukri baa lagu sheegay asbaxa min annaasi shaakirun oo iimaankii maxaa lagu bedelay shaakir markaa kufrigan shukriga laga soo horjeediya inuu yahay kufru nicma kufr akbarki aanu ahayn ayay taasi caddaynaysaa nacam qala raximah llahu tacala fihi masail alwlaa tafsiru aayat lwaaqica oo qowluhu tacaala watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun oo sida raajixa ee xadiiduna ay tilmaamtay risqakum maxaa looga jeedaa baynu nidhi shukurakum oo xadiidka marfuuci waa daciif ee risqiga shukri ku fasiray lakin habata dalika can ibni cabaas sida bukhaari aynu ka soo naqilnay ee tajcaluuna shukrakum calaa hadihi nicma anakum tukadibuun taquuluuna muirnaa binawi kada takdiibku waa in roobkii loo nisbeeyo xidigaha ama makhluuq kale athaaniyatu dikru larbaca afartii sheegistooda allatii afartaasoo min amri ljaahiliya jaahiliya dhaqankeed ka mid waa alfakru bilaxsaab wاطacnu fi lansaab wاlistisqaء biاlanwaa wاniyaxaة calى اlmeyit aلthaaliثaةu dikru اlkufri kufriga sheegistiisa fii bacdiha berhkeed bimacnaa kufri lagu sheegay oo afartaa guud ahaan dhaqan jaahiliya inay yihiin baa la tilmaamay qaarkoodna kufri baaba lagu sheego magaca kufri baa loo yeelay wa alistisqاء biاlanwaa iyo aلطacnu fi الnasb iyo الniyaxaةu calى اlmeyit saddexdaasaa kufri lagu sheegay alfakru bilaxsaab ayuunbaan kufri lagu sheegin nabigu alayh salatu salaam wuxu uhi itnataani fi nnaasi huma bihim kufrun aacnu fi nasabi waniyaxatu cala lmeyit istisqaa bilanwana dee xadiidkana kufri ku sheegay labana xadiidka muslimeynu akhrina lagu sheegay itnataani fi nnaasi huma bihim kufrun aacnu fi nasabi iyo aniyaxatu cala lmeyit tasaddexaade kufriga lagu sheegayna waa alistisaau bilanwa xadiidkan khaalid bnu zayd iyo xadiidka ibni cabaas ee muslim wariyey iyo xadiidka abu hurere muslim wariyey saddexduba kufri bay ku sheegeen alstisqa bilanwa araabicatu ana min alkufri kufriga waxaa ka mida maa laa yukhriju waxaa magaca kufri leh waxaa ka mid a maa laa yukhriju waxaan ka saarin qofka ku sifoobay min almilati diinta waa qaacida muhima ay yaqaaneen ahlu sunna agtoodana macluuma mar kastoo shareecadu ay tidhaahdo kufri ficil ama qowl ama ictiqaad lagu sheego markiiba inaad ku fasirto kufri akbara oo diinta lagaga baxayo waa jahli weyi oo yuطlaqu اlkufru fi الsharci calى اlakbar almukhrij min almila wa calى اlasqar shareecadu wax diinta lagaga baxana magaca kufri way ugu yaadha waxaan diinta lagaga bixinna magaca kufri way siisay oo bimacnaa waa min acmaali kufaari wa akhlaaqihim diinta lagaga bixinba laakiin dhaqankoodii buu ka mid weyaan macnaha oo iminka aacnu fi nasab waxaa la isku waafaqsan yahay inaanu diinka bax ahayn haddaad qof ku tiraahdo ninkan hebel aad aabbaha ku sheegaysa aabbaha maba ahaba waad iska sheeganaysaa uun adoon wax caddeyn u hayn dee waa dembi weyn laakiin gaaloobi mayse anniyaaxa baroorta dumarku inta badan ay baroortaan iyaduna waa dembi weyn laakiin ku gaaloobi mayso alstisqaa binujuumna fii bacdi suwarihi mar walba isaguna maaha kufri abara maaha de xaaladaha qaarkood buu kufri asqara noqonayaa sida waxa weyaan aynu tilmaanay waxaa lamid a ah kufriga xukumka lagu sheegay waman lam yaxkum ma allahu faulaika hum lkafiruun ibnu cabaas radi allahu canhu waxaa ka ansaxday bisanadi صaxiix inuu laysa bilkufr aladi tadhabuuna ilayh laysa kaman kafara biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi hada صaxiix riwaayad dadka qaarkood ishkaalka ay geliyaan waa riwaayadda ah waxa weyaan kufru duna kufr lakiin riwaayadda kale ee aan ishaaray iyadu waa صaxiix bilaa ishkaal riwaayadda kufru duna kufri lafteeda culimo badan baa saxiixiyey minhu shekh islam ibnu taymiya wbn اlqayim sheikh اlalbani ala xaakim baa wariyey fi mustadraki صaxiixadu ku sheegay sheikh اlalbani taabiciintana inay ka ansaxday ishkaalba ma leh bilasaniidi saxiixa alwaadixa taawuus wuxuu yihi waa kufru duna kufr caطaana wuxu uhi laysa alkufr aladii yanqulu can ilmila kufrigaa xukumka lagu sheegay maaha kufrigii milada iyo diinta ka raraayey qofka ee qofku macnaa ku gaaloobaya waakada ahlu sunna weligood ba saasay odhanayeen kufriga aayaddaa lagu sheegay cidda tidhi waa kufri akbara oo mukhrij min almilla oo mulaqu lxukmi bigayri maa anzala labaa kufri akbara ah oo diinta lagaga baxayo hum lkhawaarij qadiima wa xadiia kutub tafsiir oo dhan way ku taala bal aduu kutub tafsiir eeg aayadda wakadalika kutub alcaqaa'id almusnada wagayriha inay khawaarijtu kufrigaa aayaddaa lagu sheegay kufri akbar ay ku fasiraan ahlu sunna maxay ku fasiraan asalaama waa kufri asqara saasay weligood ba odhanayeen waa kufri aan diinta lagaga baxayn haddii wax kaloo diinta lagaga baxa uu raaco iyada waa halkeeda hadduu yahay tusaale ahaan xaakimku mid yushriku billaah dee inuu xaakim yahay in mushriknimo lagu xukumo ka celi mayso hadduu shuuci yahay oo caqidatu shuuciya waa aaminsan ama uu calmaani yahay tusaalaha ama yastaxilu xukm bigayri ma anzl lah ama uu le wa xalaal ama yufadilhu calaa xukm ilah ama xukumka ilahi uu ka fadilayo u leeyahy qawaaniintan iyo xeerarkana ka wanaagsan diinta ilaahay ama yajxadu xukm allah xukumka ilahay buu dafiraya ama tabdiilu diin buu samaynayaayoo waxa isagu uu qooshqooshtay buu diintii ka dhigaya si yuhuudiba ay yeeleen oo ay markaa aayat rajmi intay qariyeen ay towraad u nisbeeyeen waxay aayat rajmi sheegtay waxaan ahayn waxyaabahaas waa kufriya shekhulislaam ibnu taymiya raxima llahu tacala wuxuu yihi waida kaana min qowli slf ina alinsana yakunu fiihi iimaana wanifaq iimaan iyo nifaaq qofku way ku kulmi kara macnaa nifaaqii camaligaha weeye iyo ictiqaadigaama fakadalika fii qowlihim inahu yakunu fiihi iimaana wa kufrun waxaa taa la mida qowlkooda ay yidhahdeen qofka waxaa ku kulmi kara iimaan iyo kufri iimaanka iyo kufriga ku kulmi karaa waa kuwee waa kufrigii camaliga aha wey alkufr اlasqar iyo iimaan laysa huwa alkufr aladi yanqulu can اlmila kama qala bnu cabaasi waasxaabuhu fi qowlihi tacala wman lam yaxkum anzl اllah faulaika hum lkafiruun qaluu kafaruu kufra laa yanqulu can اlmila waqad itabacahum calى dalika axmed bnu xambal wagayruhu min aimati الsuna saasay slku ku fasireen waxay idhahdeen aladiina xakmuu bغayri ma أnزl الlah kafaruu kufra laa yanql can ilm اllah aan dadka diinta ka saarayn bay kufriyeen waqad itabacahum waxaa slafka arintaa calaa dalika ku raacay axmed ibnu xambal wagayru min aimati الsuna bal axmed ibnu xambal raximah اllahu tacaala kama fi masail ibni hani markii la weydiiyey aayaddan wuxuu hi laysa kufra yanqulu can اlmila xata yaأtiya min almri ma laa yukhtalafu fiihi kufri miladiiyo diinta lagaga baxa maaha ilaa waxaan gaalnimo inuu yahay aan laysku khilaafsanayn xaakimku ula imanayo xataa wixii almukhtalafiya xataa laguma gaalaysin karo oo man habata islaamu biyaqiini laa yunqalu canhu dalika bishak laakiin dad badan baa taa jaahiliinkaa oo moodaya haddii la idhaahdo kufriba in loo jeedo diinka baxa anigoo masaajid make ku yaala fadhiyo beri fi lxaj ayaa nin baa yaag fadhiyey dhalinyaro ah wuxuu kooxdan shabaabka la idhaha buu ka mid ahaa marka wuxuu igu yihi ma waxaa tahay ninka la idhaahdo berberaasan ku uhi haa muxaadaro aada mawlidka kaga hadlaysaa baan dhegeystay buuri laakiin maxaad eh, nidaamyadan jira iyo mawqifka iyo waxaasu ka hadlay dhammaantood waa kufaar buuri meel kasta oo maamul soomaaliyeed uu ka jiro halkiisuu murtad ku yahay buui marka waxaan ku ii maxaa u daliila wuxu waman lam yaxkum anzl lah fa hum lkaafiruun kufriga aayadda lagu sheegay waa noocee baan ku ii showmabuu maqalba kufri akbar iyo asqar iyo waxaabuu maqalba waa noocee waa maxay de waa kufri buu ihi miyaanad maqal baan ku ui kufrigu inuu uqeybsamo akbar iyo asqar iyo waxaa ma maqasha waxaas ma jiraan kufri waa kufri waa siduu ilahay u sheegay buui marka waxba waa fahamsiin kari waay alkhaamisau qowluhu asbaxa min cibaadii muminu bi wa kaafiru bisababi nuzuuli nicma yacnaa nicmada soo degisteeda awgeed oo roobka ah ayaa addoommihii ugu qaybsameen mumin iyo kaafir muminku waa shaakirka ka ilaahay uga mahadnaqay nicmadii ilahay u nisbeeyey kaafirkuna waa ka nicmadii ilahay cid aan ahayn u nisbeeyey man adaafa ilaa fadli ilah waraxmatihi fahuwa muminu waman adaafa ila alanwaa'i aw hayra min almakhluuqaati fahuwa kaair bih saadisa atafaulu fahamka la fahmo liliimaani ee lilmuraadi biliimaani iimaanka waxaa looga jeedo fi hada mawdic asbaxa min cibaadi muminu wakaafir iimaanka halkan maxaa looga jeeda macna iiman fi xadii wa idaafatu nicmati ilى allah wاlictiraaf bidalik waxaa fasiraya riwaayaadka kale asbaxa min cibaadii shaakirun asaabicatu atafadul in loo fahm lahaado lilkufri ay limacna kufr kufriga macnihiisa fi hada mowdic musanifku wuxuu rajaxayaa kufriga xadiidka lagu sheegay kufru asqar inuu yahy kufru nicma inuu yahay ay huwa idaafatu nicmati ilaa gayr illah kufriga waxaa looga jeedaa buu leeyahy nicmada ilahay cidaana in loo nisbeeyo marka hadday idaafatu khalqin wa iijaad tahay oo laleeyahay ciddaasaa jirsiiso abuurtay u shirki akb kufriga akbara hadday idaafatu sabab tahay maca algaflati can illahi wa can shukrihina waa shirki asqar athaaminatu atafatun in loo fahm lahaado liqowlihi laqad sadaqa naw kada wakada sida riwaayadda kale ku sugan ay macnaa hada qowl waxa wey anahu lama nazla almaطr qaala bacdum dalika markuu roobku soo daayay bay qaarkood sidaa yidhahdeen laqad sadaqa naw kada wakada waadaafa almaطra ilى اnaw fanazlat watajcaluuna risqakum marka muirna binawi kada iyo laqad sadaqa naw kada wa waa isku macno in xidigii uu ku ammaanay inuu run sheegay macnaheedu waa ballanqaadkiisii buu noo oofiyey wey oo uu fuliyey ataasicatu ikhraaju lcaalim caalimku inuu soo saaro lilmutacalimi kii wax inuu usoo saaro almas'alata mas'aladii uu ugu soo saaro bilistifaami canha inuu weydiiyo maanaa uruq tacliim waa asaaliibu dalika maxaa ka mid a asuaal qofka intaanad masaladii u sheegin horta inaad isaga weydiiso waana usluub axaadiida nabiga alayh salatu salaam aada ugu fara badan usluubkaasi wuxuu keenayaa intibaax qofkii inuu soo jeesto diyaar u ahaado waxaa loo sheegi doono oo khudbaddii rasuulku alayh salatu salaam xajat lwadaacu khudbadeeyey rasuulku alayh salaatu wasalaam waa kii saxaabada ku yihi ayu yowmin hada ayu shahrin hada ayu beledin hada suaal su-aalaha wuxuu weydiinay litashwiiq walihaarati intibaa'ihim halkana rasuulku alayh salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yihi atadruuna maada qaala rabukum wahada yujib istixdaara quluubihim alcaashiratu waciidu naa'ix goodiga loo goodiyey ciqaab iyo cadaab loogu goodiyey tabaroorata xadiidka laga qaadanaya naexatu ida lam tatub qabla mowtiha tuqaamu ywma alqiyaamati caleyha sirbaalu min qairaan wa dircu min jar waa waciid cadiima wey oo yadulu cala ana niyaxata min kabaa'ir dunuub waa goodi aada u adag oo tilmaamaya baroortu inay kamid tahay dembiyada waaweyn qaala raximah llah baabu ma shaygii buu baab yahay jaa warada soo arooray kusoo arooray fi ana almaxabata cibaada waa macnaha baabka laakiin baabku saa uma qora baabku waxa weya baabu qowli اllahi tacaala ilahay qowlkiisa u baab yuhi wa min annaas dadka waxaa kamida ah man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illah ilaahay sokadii ama maca allah ilaahay maciisa andaadan kuwo ilahay la masaynaya kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illaah ay ka xubihim lilah sida ilahay u jecel yihiin oo kale alaaya shuraaxu kitaab الtawxiid way isku khilaafeen fi maqsuud اlmualif min caqdi hada اlbaab ujeedada musanifku uu ka leeyahay baabkan qaarkood waxa hi maqsuudku waa bayaanu wujuubi maxabat اllah alati hiya aslu اdiini cala اlcyaan ujeedada uu baabkan u keenay waxa weeye inuu caddeeyo ilaahay in la jeclaadaa inay waajib ku tahay qof kaste oo mukalafa maxabada ilaahay oo aslu diina rukn اcibaada wa asaasu lmila culimada saa tiri waxaa ka mida sheekh sulayman bn cabd lah lama kanat maxabat اllahi subxanahu hiya aslu diin اlislaam aladi yaduuru calayhi qطb raxaaha fabikamaaliha yakmul اiimaan wabinuqsaaniha yanqus towxiid اlinsaan nabaha lmusanifu raximah llahu tacala calaa wujuubiha cala alacyan qaarkoodna waxa maqsuudku waa bayaan ana maxabat ana maxabat allahi cibaada ujeedadu waa inuu caddeeyo ilaahay jacaylkiisu inuu yahay cibaado khaasa billaah cibaado ilaahay ku gaara wayakuunu sarfuha ligayr illahi shirka ilaahay cid aan ahayn haddii maxabada ilaahay ku gaarka ah lagu jeclaadana shirka ay noqonayso saasaana wallahu aclam saxa almaqsuud lbaab yahay bayaanu ana maxabat allahi cibaada ilahay la jeclaadaa inay tahay cibaado khaasa biاllah ilahay ku gaara yakunu sarfuha ligayr illahi shirka ilahay cidan haddii loo sameeyana shirki ay noqonayso culimada saa tirina waxaa ka mida min alculama aladiina qaluu dalika sheekh ibn اlqasim fi xaashiyati cala kitaab الtawxiid lama kana min almaxabati maxabat khaasaة la taslxu ila lilahi caza wajal wahiy maxabat اlcubudiya اlmustalzima lلduli wاlkhuduuci wakamaali طaaca waihaarihi calى gayrihi wala yajuuzu tacliiquha bgayr اllahi asla ila akhirihi ila ui wqad sawa lmushrikuuna bayna اllahi wa bayna alihatihim fiiha tarjama laha lmusanif bihadihi اlaayati اlkarima liyudhira wayuwadixa ma dalat caleyh min ashirki biاtikhaadi nid wahuwa almithlu wاshirku fi maxabati الta'aluhi wالtacdiim alati hiya aslu diin اlislaam bikamaaliha yakmul wa binuqsaaniha yanqus qowlka labaad ayaana raajixa in maqsuudka musanifku uu yahay inuu caddeeyo almaxabat alkhaasa inay tahay cibaado ilaahay u gaara oo cid kale haddii loo sameeyana shirka ay noqonayso inuu kaasi raajix waxaa tilmaamaya nusuusta uu baaba ku keenay wamaa dakarahu fi lmasa'il alati istanbataa min nusuusi ilbaab oo musanifku raximah llahu tacaala lam yunaaqish mas'alata almaxaba min jihati albina watasil maxabada sideeda ogamuu hadal maxabada ilaahay ilaahay la jeclaado iyo xukunkeeda iyo muujibaatu dalika masaaisha muu ku baxfin baabka naaqasha almaxabata min jihati linxiraafi fiiha maxabada wuxuu uga hadlay dhinaca marka laga eego inxiraafka galay la min jihati alihbaati watakiid oo maxabatu gayr اllah iyo xukunkeeda ayuu baabka kaga hadlay lakiin maxabada sideeda umuu tasiilin baabkan iyo toddoba baab oo ka dambeeyana u fiirso meel ku qoran hada albaab walabwaab الsabca alati bacdahu kuluha tatacalaqu biacmaali اlquluub dhammaantoodba waxay ku tacaluqaan la xidhaan acmaal اlquluub acmaal quluubta sida almaxaba alkhawf altawakul musanifku raximah llahu tacaala lam yunaaqisha min jihati alihbaati waltaأkiid oo kamuu hadal tasiilinta iyo sugista acmaashaas acmaasha iyo tacriifkeeda iyo fadligeeda iyo xukumkeeda inamaa naaqashaha min jihati maada alinxiraaf alwaaqici fiiha inxiraafka galay maxabaة gayr اllahi ashirkiya alkhawfu min gayr اllahi ashirki atawakul calى gayr اllahi ashirki saasuu uga hadlay musanifku raximah اllahu tacala wuxuu sheegayaa markaa musanifku raxima llahu tacala inxiraafka galay laakiin ihbaatkeedi iyo takiidkeedi iyo waajibnimadeedi iyo usuul acmaal qalbiya inay tahay alatii yaquumu caleyha tawxiid xaggaa kamuu hadal saasaana fiicnayd inuu musanifku raxima llahu tacaala amaash acmaal quluubka uu sugo oo mansilatuha fi ddiin uu caddeeyo kadibna inxiraafka gale uu ka hadlo lakiin sideedaba musanifku raxima llahu tacala abwaab hada kitaab wuxuu taakiidinaya xagga inxiraafka gale abwaabtaas maxabadu luqatan waa mayl lqalb waa iilashada qalbigu shay uu iisho waana naqiid lbuqdi buqdiga iyo nacaybkii kasoo horjeeda ibnu dureyd fi wاlxubu did اlbuqdi isdilaaxan maxabada tacaariif badan baa loo sheegay ibn اlqayim raximah llahu tacala kitaabkiisa rawdat اlmuxibiin ayuu maxabada aada ugaga hadlay haddaad doonaysa tafaasiisheeda tacriifka markaa ugu dhow waa in la yidhaahdo hiya mayl qalbi wey waa qalbiga iilashadiisa wa tacaluquhu biman iyo inuu ku tacaluqo mid tashcuru الruuxu bilirtiyaaxi ilayh mayl اlqalbi wa tacaluquhu biman tashcuru الruuxu bilirtiyaaxi ilayh waa qalbigu inuu iisho oo uu ku tacaluqo ka ay ruuxdu dareemayso inay ku raaxaysanayso ay weheshanayso ay ku xasilayso taasaa maxabo la ydhahda mayl اlqalbi watacaluqu biman tashcuru الruuxu bilirtiyaaxi ilayh marka laga hadlayo xukumka maxabada maxabadu waa min alafcaali almuxtamila wey acmaalu qalbigay kamid tahay waana camal muxtamila waa camal markaa mar walba cibaado a ah maaha camal yakunu cibaadatan taara walaa yakunu cibaadatan taaratan ukhra mar cibaaduu noqdaa marna waxaan cibaadahayn buu noqdaa marka uu cibaadada yahay haddii ilaahay cid aan loo sameeya ayuu shirki noqonaya marka aanu cibaado ahayn ilahay cid aan hayn haddii loo sameeyo xukun kale uu qaataba shirki maha marka minha ma huwa dakhilu fi mafhum اlcibaada wa minha ma huwa gayru dakhili fi mafhum اlcibaada oo almaxabaةu laysat min alcibaadaati اlmaxda cibaado barax tiran maaha oo lama odrhanayo maxabaةu gayr اllahi shirku fi kuli suwariha wa axwaaliha ilahay cidaan haddaad jeclaataba shirki baad samaysay lama odhanayo so waadix ma binaءa calى hada tanqasimu اlmaxabaةu ilى qismeyn maxabadu laba qaybood bay uqeybsantah alqism اlأwl almaxabaة اlkhaasa maxabada gaarka ah wahiy laa takunu ila lilahi tacaala waa maxabada ilaahay un la jeclaan karo wey ilahay un lagu jeclaan karo waana asaasu diin waa rukn cibaada cibaadada arkaanteedu maxay ahaayeen ya almaxabatu wاlkhawfu wاlraja soo ma maxaa daabido ah ama qaacido ku ku koobi karta maxabada khaaska cibaadada waa almaxaba alatii balagat gaayataha waa maxabada halka u sareysa gaadhay ayib wa macaha nihaayat اduli wاlkhuduuc alikhtiyaari wa macaha nihaayat اduli wاlkhuduuc اlikhtiyaari maxabada cibaadadii waa taas waa maxabada halka u sareysa gaadhay khuduuc iyo tadallul uu la socdo ciddan la jecelayo loo khuduucayo oo loo duloobayo taasaa maxabatu cibaade ah almaxaba alkhaasana waa la idhaahdaa maxabat lcibaadana waa la idhahdaa taa ilaahay baa iska leh ibn wuxuu ku uhi fii rawdat lmuxibiin wa atacabudu fahuwa gaayat lxubi wa gaayat اdulli yuqaalu cabadahu اlxub ay dalalahu wariiq mucabadu biاlaqdaam ay mudallam wakadalika almuxibu qad dalalahu اlxub wwaطa'ahu walaa tuslixu hadihi اlmartaba liaxadi gayr اllahi caza wajala maxabada tadalulka iyo khuduucu uu la socdo ilahay un baa iskale subxana wa tacaala almaxabat اlkhaasa cid aan ilaahay ahayn haddii sidaa loo jeclaado shirki bay noqonaysa walaa yakfir llahu subxana liman ashraka bihi fii cibaadati wayakfir ma duuna dalika liman yashaa famaxabat اlcubuudiya hiya ashrafu anwaci اlmaxaba wahiya khaalisu xaq illahi calaa cibaadih cibaadada dee waad soo dhigatay mafhuumkeeda sooma marka maxabo kaste oo wasfigii cubuudiyadu uu ku dhex jiro uu la socdo ayaa akhaasa bilah ilahay cidaan haddii loo sameeyana shirki noqonaysa nooca labaad waa almaxaba alati laysat cibaadata maxda maxabada aan ahayn cibaado barax tiran almaxaba almushtarakana waa la dhahda oo maxaa daabidu ah hiya alati laa tatadamanu nihaayat اduli wاlkhuduuc waa maxabada tadalul iyo khuduuc dhamaystiran aanu la socon walaa tastalzimu طaacata اlmuطlaqa طaaco muطlaqa iyo ka amar qaadasho muطlaqana aan keensanayn almaxabaة اlmushtaraka alati laysat cibaadaة maxضة wa hiy alati la tatadamn nihaayة الdul wاlkhuduuc wla tstalzimu aلطaacaة اlmuطlqa wa hadihi takunu ligayr اllah maxabada noocaasi cibaado maaha mar haddaan nihaayat duli wاlkhuduuc aanu ku jirin cidda la jecelyay in si dhamaystiran loogu duloobayo loogu khuduucayo walihada ilahay cid aan ahayn waa lagu jeclaan karaa waana anwaac الnوع الأول محبة مشhروuعة المحبة التي جاءت الشhريعة الأمر بها xaثت عaليها محبة مشhروuعة waa محabaday شhaرeecadu dadka amartay وهي عalى مرتبتين محaبة واaجiبة مثل محaبة النبي صلى الله عليه وسلم waa محaبة مشhروuعة ee شhareecadayna amartay waana waaجiب waa محaبة الدين qofku diinta inuu jeclaado wa أصل محaبة المؤمiنiin مؤمiniinta in la jeclaadaa asalkeeda ayaa ah waajib laakiin kamaalkeedu waa mustaxab nooca martabada labada maxaba mustaxaba oo maxabo suno ah milu kamaali maxabat اlmuminiin wase in muminiinta si dhamaystiran loo jeclaado oo asalkii maxabada in ka badan loo loo hayo nooca saddexaad waa maxabaة mamnuuca wahiy almaxaba alati jaءat الshariicaة bالnahyi canha maxabada mamnuuca maxabo kastoo shareecadu ay diiday wahiy calى martabateyn almartabaة اlأulى maxabaة shirkiya wahiy alati taqtadii nisbata shay min khasaais اllahi ilى اmakhluuq maxabada shirkiga waa ta shay khasaaistii ilaahay kamida cidan ilahay in loo nisbeeyo keensanaysa aw fiiha taswiyaة bayn اllahi wagayri fi lmaxaba ama ilahay cid aan ahayn baa maxabada lagu simaya aw alati fiiha jaclu shay min alcibaadaati ligayr illah ama shay cibaadaadkii kamida sida nihaayat اtadalul wاlkhuduuc ayaa ilahay cid aan ahayn loo yeelaya waa maxaba shirkiya taas almartabaة الثaaniya maxabada mamnuuca ay leedahay waa maxaba muxarama wa hiy alati tatadamanu tacaluqa اlqalbi bishayin muxaram waa maxabada koobsanaysa qalbigu inuu ku tacaluqo shay xaaraana ka maxabat اlmacaasi aw taqdiimi shayin mubaaxin calى amri اllah almartabaة الثالثة waa maxaba mubaaxa hiy alati lam yaأti fi الsharci annahyu canha waa maxabadaani shareecadu diidin kamaxabati kaiiri min umuuri maskuuti canha fi sharc shay kastoo shareecadu maxabadiisa aanay diidin amrinna in la jeclaado waa maxay waa mubaax weey markaa dibna waad u dhegeysan doontaan insha allah waxaan filaya maxabadu kumay jirin sooma cibaadaadkii halaaث usul aynu kusoo maray marka intaas si fiican inaad u qorataan oo u dabdisaan qaybaha maxabadu ay leedahay musanifku baabka wuxuu ku sheegay aayadda uu tarjamada ka dhigay marka laga yimaado aayadda marka lagu daraan ujeedaa lix daliil aayatayni wa halaaثata axaadiiث wa aharan laba aayadood saddex xadiid iyo ahar insha allah dersiga berri baynu ku akhriyay wallahu aclam salى اllahu calى nabiyina mxamed